tahay ragcado damba inay tahay maxaa yeely waxaa la waajiba markaasi dadaal a ah ku waajiba mayha waxaa waaye tartiibkii sujuudkii tashuudkaa soo celiyeysa tartiibaa laga rabay mayha tartiibkii waa la heliyo macnaha sujuudkaorta atixiyaad soo celi atixiyaad soo celi hadii marka sujuudaysa waa atixiyaada soo celiyeysaa hadii soo celisid kabacda sujuudaysaa هرتا لكن هدي او لا يقين سنين وحا يعني احتمالا سيدة لغا تغي محتمل واحد وحا احتمالا وحا قدرا يعني خلال يعني كوهوس وحا قدرا ما وحا امثلة واي تقديرات واي وحا قدرها هنا او يعني لغا تغي رقعة اولى هنا اهد رقعة هوريس هنا اهد تانا لغا تغي رقعة هوريسو yani aakhirkeeda inay ahayd sujuudkeeda ina saxaaya la qadara marka tartiibkii shardi waayo ragcadaa doora marka adida ragcada dooro ta lamaad ina ahayd manaa taasay gabriga geli ragcada lamaad gabriga geli kabki lakalaayi waxaad gudaysaa kan oo oo magaciisii gabriga ka lamaad manaa ida agasho kabka la kawaayo oo sujuudkaa lagu soo kawaayo waxa agasho ta lamaad agasho tagamaad gasho maxaa yeelay hmm, ama saddexaad saddex geli ama kan saddexaad jibril ha galo aswac waay kii hoose oo xun alaka gala yani hal rakac awoyaasha osayse ahaan hal rakac awoyaasha ahaan laakin yaqiinka waxaa faa'idahaa haddii yaqiinsati inaa rakcada dambaysa ay tahay waa kaas ay tahay hadii ay tahay hadii yaqiinsato تسلمك سو علي التحيات تطول الروا ميلا معايا التحيات سجود مع التحيات سابقا التحيات سو علي سلام نقصه أما تغيير بيد أخيرا تغيير بيد أبسكت في قوة في لمات في رقعة وعلى مكة لازمة وفي حركة حركة لازمة حديث يعني أخيرا inaa sujuudi inaa sujuudin asakiyo ama reerkeedii saydaas tagay fatiha ama dambaysi sujuudkeeda tag ama reerkeedi hadis kale kasi waaye kala gara waaye taasoo kale waaye hal ragcaa laazim inaa laazimaysa marki saa asu shaki galo yani ragca inaasu kaco marki imaamka kabaxo kabaxo hal ragco ima aso unaqdo aa waajibaysa imaamki laftiisa hal rakac inuu suno ku arko waajibaysan maxaa yeelay sajuudkaa ragca sakii galay salkiisa wuxuu kawaa hadako amase yani sujuudlaalka jablaalka jabay ahaayeen amase salaad aharkeedaa waxa shikii ashiqinsaday yani sayda oo reerin akiira yani ta u dambaysa reerkeedana sayda aska tabi wabaaciy reerkeeda wa ragcaa kuwaajibaysa kuwaajibay waxaa lamid ah haddii shakiga waala mid akira maa sujuudi aad ka tagti amase maya meelkeeda yani akira ma inta aad ka tagti reeteeda masalan ba sajda waa yaqeynsaadi inad ka tagi oo rubaaci aan ahayn oo rubaaci aan ahayn yani suhur waay maasi aan ahayn sajda mutamida aad ka tagi ragcaa ku waajibi maxaa yeelay usii hadii lahelaa oo lahelaa rubaaciya ma ahayn waa kaas saddex waaye ama silamaad waaye ama hawaad waaye marba hadii laheli rubaacida oo heyr rubaaci ahayd kaaskatay ashiraa saddexaadayna hay ama talamaad ama tan horaysi intaanayna haay marka naaqisadaa dhulsantay oo dhirka baxday waxay kaamidka markaysa halsaydo oo ragcadaasa ragacta dambaysi ah marka hadii ti hore ay ahayd jabri waxaa galaa talamaad jabrigii waxay gelaysaa kabid waxay gelaysaa alasoo kawaayo talamaad sujuudkii lasoo qaadaa sujuudka aa laga qaada sujuudka aa laga qaada sujuudkii la qaadi waxaa lagu kabaa tan helo hadii oo magaci sajda islahimaad tan helo sajda islahimid sajdata saaniyaa lasoo qaadaa waxaa lagu kabaa uula xaggeeda laga soo kabaa yani intasu horti laagi ay naqi laagi kayaal aaniyada yani baaqigeeda leerkeeda saddex la imaw salamaad yani meesheeda sadexaas la imaaha salamaad makeenkeedi sadexaas kiina maqaama taaniya raabicada meesheed makaan meelka udambayso markaasi iidan mehes keena raabica keen haddana haddii ka afraadkeedi waxaa lagaa rabaa hal shay ragca a lagaa rabaa asu a laqadar waaya taqdiir waaya ragca lagaa rabaa oo keliya hadis ogaadi ragcada lamaad qiyaamteeda hasku ogaadi inaa sida aska tagay haddii oo madaxiisii asfadhiistay sajdadiisii baxdigeedii haddii soo fadhiistay asoo fadhiistay asoo fadhiistay manaa jiraso istiraax camal sajad waa sujuud waqiila waxaa la yihi haddii soo fadhiistay injalasa baniisa istiraaxa istiraaxatan oo magaciisa sujuudka lagunuko oo lama sujuud dhamaayo oo jooga lagalaayo waaye ee jiraka istiraaxa taa hadda aan leeyihin waa inxisaaqa mugaa marka ma inaan in markii laga soo kaco lamada sujuud dhamaayo oo lakacooda rabo waxaa sunu ahaa insaan la hiraasto lakacdaay adariya istiraax meesha shariici fadhigeesanaa ta haddii soo fariisti waa haddii macnaha makaasi mafaatihaayo oo kale wailaa hadii kale hafakiisho kusoo xasilaayo maasida madnida wailaa faliis hafaliisa mutma'inan xaal isa usoo xasilaayo uma bacdeedi yasjudu ha sujuudo yasjudu ha sujuudo waqiila waxaal yasjudu sujuud kaleet ama fadhiisahaaya xiilaa leeyahay yasjudu ha sujuudo farad oo keliya maxaa yeele ragcada oo lamaad yani waxaad ogaahaysaa ragcada lamaad yani waxaad ku jirtaa ragcadi lamaada ku jirtaa adigoo salaada ujeed ragcada lamaad xasuusatay waxaad ogaatay ragcada lamaad dhexdeedii adoo salaada ujoogtid ragcada lamaad ujoogta waxaa ogaatay inaa hal sida soo dhaaftay marka waxaa la ogaaday ragcad ho waxay aada haysaa ayada ragcada lamaad waaba ujoogtaan ragcada lamaad waa ujoogtaa tan laga soo tagay oo hadda lahaasto waxa waaye ragcadii oo horaysi waayo ama ragcada lamaad waa ujoogtaa ragcada lamaad marka maxay rabtaa ay ubaahatay tartiiba ubaahatay haddii saydadu yani haddii sayda ay ahayd ka soo sayda waaxida waayo bacda saydana waa fadhiistay waxaa markaas sunameeyey usii lamadii sayd markii sayd asfadisi asoo fadhiisi waxaa sumaleeyey lamadii sujuudood inaad sayid asumaleeyey taqadar istiraaxaas oo fadhiistii fadhiyo istiraaxaas fadhiistii as umu maleeyey as umudaay yani inaa oo saydiga lamadii sujuud asbagay oo lajeedayo maxaa ha ula jeeda macnaha sujuudkii in asbaga ula jeedo markaas juluus wadana sii duseen waa la heli haddii lahano waxay tukan kartaa fiidkii oo la rabay waxaa soo heli fiidka lamaad ahe sujuud labaad soo heli jooga aka soo hoobto hasujuudo hasujuudo maxaa yeelay ilaa hadii kale hadii socdiisa waayey waxaas rabaa adla jeede jarsadaasi istiraaxa mudmainana hafadhiistaas alhejidi imaam nawawi macashi muminiin a bariisto macnaha tartiibkiis ilaaliha tartiibka ilaaliha sacaad tartiibku ilaaliha awala waa fadhiisaa kabacdi waa ila waxaa laga rabay markaasi lamada sujuud dhexdeeda guus aa laga rabay oo isticmaal leh markaasi kasii haddana ha u noqdo hasujuudo waxaa lihi ila waxaa jirata baliisa istiraaxa hadii oo istiraaxa ku fadhiisto waxaas uma ahaa yani juluuskii soo nocmaan haddii juluuskiisa as moodaay as mudaayi taas uqasday asoo jeedi jalsat istiraaxa ninkaas macnaha nima islahay yani sujuudkii waa degtay ashe waa degtay lamada sujuud waa degtay waaas lamada sujuud waa degtay haddii jalsadu sadhiisi ay ahayd abistiraaxa ay ahayd as uqasdaay jalsat istiraaxa ninkaa musalliga ah hagaagtay hilsii juluuskii oo bagasidaseyni oo rukniga ahaa kama kaafihaayo lam yakfihi lam dalika qul waxaas leeyaha qulwa yani yazidu waa sujuudaa faqad oo kaliya sujuudaa inkaa kulli insha allahu tacaala waa si kuusoo celi doonaaye waxaa dhan socdo waxa waaye imaamka iyo maamuumka imaamkii iman farisi waa imaamkii wax ku socda iman farisi haddii mamuum as yahay mamuum as yahay waxba ma aha mamuum xaafis waxa waaye waxaa dhan malagarabo mamuumka yani mamuum hadis mamuum farisi waxa waaye imaamkii waaye haddii oo mamuum as ahaadi xukunkiisi waa sangooni waaye yani asxasuusi yani rugni iska tagay maxaa kale yani rugnigaas uma soo naqaayo salaadiisii madmigaadii imaana sraacayo mata imaamka sraacayo socda musoonaha yani mayska musoon imaamkala sraaca madmigii salaadiisi kusoo ahaa imaamkiisii salaadiisi madmigadu kusoo ahaa marki imaamka salaam nafsiga ka bacdi waxaa kuwaajiyey halba maado intaan la sheegahayo waa lagu laga dhan taqaadiirkan iyo istimaalaadkan dan waxaa waaye imaamki infarisi waay imaamki infarisi waay laakin hadii maalinkaas yahay maxaa yeela mamuumka imaamkaas raacay musooma ka haayo yani rugnisaaa musooma ka haayo imaamkaas raacay imaamkiisi salaadiis nabigaas raacaa marka imaamka salaad lafsada kabacdi waxaa usii raacaa halkas aqoonaysa ma insha allah sabina waastirno subxaana allah

as ogaadi rafca ah inaas ku fartay as ogaadi fi aakhir rubaaciya ah, rubaacida salaada afareyda aheyd oo afar afarta aheyd suhur iyo casr iyo isha waxaad ogaaday rubaaci rafcadeed oo dambaysa waxaad ogaadi kabka sajdakayni lama sujuudood inaas ka soo tagi as ogaadi sajdakayni inaas ka tagi as ogaaday aw amarkeed sarta salaati aw amarkeed calim as ogaaday biaakhir rubaaciya salaada asarta ee duhur iyo casr iyo cisho waaye salaada kamid ee aakhirkooda as ogaaday saddex saddex sujuudeed naftakias ogaaday saddexda sujuude wajahila askajaanib ahaaday mawdi ahaa meeshoodina aska megitaan ahaaday wajaba waxaa waajibaa ragcataani waa waajibaan jahila kan calima dad ogaado biaakhar rubaaciyatin magnagaada leh radi allahu tacaala canhu waardaahu rubaaci ahdeeda as ogaaday as ogaaday malaciisi karka saydakayni lama sujuudood kasayiduuni as ogaaday lamaa sujuudaago oo jahla oo kajahal ahaaday mawd ahaa maxase isagi ma oga wajaba rakcataani lama ragcadooda waajibaan lama ragcadood aa waajibayaan o amase calim waxas ogaadi fi aakhir hidaayatin salaadii afarka raka ahayd aakirkeedii waxas ogaaday tarka halaasin macnaha halaas hideedaakin saddex sujuudood kasayideedaas ogaaday sadexdaas sujuudaas oo jahla oo ka jaahil ahaaday yani oo jahla oo ka jaahil ahaaday yani meedi ahaa meesheedi meeshooda isaga ilaahil ahaaday wajeeda waxaa waajiba rakcataani lama ragcadooda waajibaayaan lamada suurada kuwan waayo lama ragcadooda waajibaayaan tartiibkia hadanaa nidaamkeedii macnaha waxa waaye lama ragcadooda waajibaaya yani tan sid yani sujuudood sid shan shan sujuudood ama masalada saama wajiba ragcataani manaha waaad qawhaa ad qawhaa yani taqdiirka oo lasu qadarayo kuli taqaadiir waayo waaa la qabaa yani waxaa la qabaa aswa taqaadiir la qabaa taqdiiryaalka si u hoose o xun taqdiiryaalka si xuna la qabaa taqdiirka xun waxa waaye hal saydo oo ragcadii hore ah hal saydo oo magaciisi ragcadii saddexaad ah waxaa lagu qabaa ragcadii horo alufawaa talamaad sujuudkeeda lagu qabaa talamaad sujuudkeedii alufawaa intiisoo horti cudura cudurka bilaashka rakcada kaleet ah, haddana ragcada saddexaad haddana ragcada saddexaad oo laga soo a laga soo qaaday maxaa yeelay salaamaad ala soo hiri mugteeda maxaa lagu kala alhiri si horeysi at ula min aثaaniya maxaa yeelay haddii adi qadartid ad qadartid waaa lasoo sheegay lamakiiskii weeye oo magaciisii haddana macigoodina halkiisa oo kala laga tagi oo ragcadi rafidka soo dhig waay ragcadi rafidka soo dhig taqdiir taqdiir waay aana waxa waaye hadda waxaan ku jirnaa kan ugu fudud baa la siixay taqdiirigaaskee kan ugu fudud baa kusugnaa wuxuu maxaa lii wadaawiti hore waxaan soo waxaan niri si hore oo qaylka ahaa musalliga makaatihaaye waxaa layiri kudii kurigaas imaha waxaa lalihaa baysfarqiga maxaa waay baysfarqiga waxa waaye adka fadhiisa niyeysi adka fadhiisa niyeysi aa fadhigaas xukn oo maqsuud ma aha xuknigaas waxaa loo jiday xuknigaas waxaa loo jiday lama sujuud waxaweedi inaad kala dhex galo asba fadhiisano marka haddii saa la hiraa maxaa ku soo baxay jibriga xagii sabidi sabidi xagee fadhiyaal sabid sabidyaala meelhaaya sabidi waxaa kala soo baxaa mid walbe hadii yani halihii yani oo gacankaada ku jiraan xadiidka kabtig xadiid kabtig mid walbe halaha oo gacantaada ku jiraan halahaas alqaba maxaa yeele adi waxaa laga rabaa yani ina oo addoonti taktiibka ad ilaaliso taktiibki alrabaa marka taktiibki waajib inayna marka lamadii rakac jiri waxaa lagu jirahaa lamadii rakac jiristoodii aa waajib nadarata sidaskeeda hagaajiya macnaha aakar rubaaci waxaa ku ogaaday afkar zuud in afkar waxaa waajibeysaa yani hadda waasan kadib waxaa waajibay yani hal saydo iyo lama rakaacdood yani taas waxaa lagu qadaraa inta naha askiri waay inshaa radi allahu tacaala anhu ardahu naha askiri waaye oo arbacin ma sheegmo oo fadijatuna ثuمa ركcataani و خaمسin و siتيiن sakadaas aadba o amase alim waxaad ogaaday raka arbacin afarka tegdoodii afarka arbacin as ogaaday afar as tegdood inaad katagaas ogaaday tajib waxaa waajibaysaa hal tajdood iyo lama rakع bacdigooda lama rakع ay dabaatay intee la duheynahaa intee loo loo gelihaa على وجهha kaas ala u qadaraa rubaacidii ama doorkii ama casakii ama ashiti ka ahaatade yani rafcada ugu dambeeso sujuudkeedii rafcada ugu dambeeso sujuudkeeda laga dhigaa adii waku dugsi waqawadi makala oga waxalag xasuustay inaad kafay kulli waxnuma oga bacdii asara katagay asar sujuudooskatagay asartii nihiina makataayo oga xijaas waxa lagu qadaraa inay ahayd ragcada afaraad ta uu dambeyso yani aas yani aalagu qadaraa saddexda hmm. saddexda kalena waxaa laleeyahaa saddexdii ragca ah kalena waxaa laleeyahaa yani lamada ragco bilaaweeda sa lamadii ragco horeysay awalkoodas aa laleeyahay ay ka maqan tahay waxaa laleeyahaa ragcada kale ma waxaa laleeyahaa yani sadexda kale waxaa la laleeyahaa yani rakcateenkii yani owlahoodi rakcateenkii awlahood ay ka maqan haddana waxaa laleeyahaa kan saddexaad yani waa ka maqan halaa ka maqan kan saddexaad hadii hal ay ka maqnaato yani sadexdiisa ayaa afartiina afarteeda sadexdika oo oo kalena yani rakcateen ula yani si oo hore lamadaka horeysi awalkoodii hadii la yiraaha marka maxaa nabad galay silamaad aa nabadgashay silamaad yani sujuudkeedii aa nabadgalay waxaa leeyaha rubaacida aakhirkeedii rubaacigakii afar afarta ahayd ka u dambeey sujuudkeedii iyo waxaa nabadgashay saddex rakac kale saddexdii kale kamasgaleen saddexdii kale ala macnaha waxaad taqaan misaalka lamada rakac lama rakac oo aan isku xigin in lasoo dhaaf lama rakac isku xigin sujuudiyaalkoodii in laga tagay ayna haysaa marka waxaa waajib ah hadisaaca la yiraa waxaa waajib ah hal saydo ee lama rakac manaa hadda aniga soo celiyo waxaa lagu qadaraa sujadaadkii oo afar rubaaciya lagu dhinaca kale waxaa laleeyahaa waxaa laga soosagay labada ka horeysay labada ka oo horeysay umahooda bilaabo tooda horeysay labada rakac tooda horeysaa laga tagay ay ka maqan tahay ka saddexaadna waxaa laleeyahaa iidane waxaa laleeyaha tan oo saddexaadna waxaa laleeyahaa waxaa ka maqan iidane hal aa ka maqan ka saddexaad iidane hal aa ka maqanaa laleeyaha rakcateenkii horey yani waxaa ka maqnaaday sijacdarasa rakcateynka horeeyo sadexda rakcadood rakcada u horeeyo waxaa laleeyaha lamada raka ka uhoreysay ay ka maqan tahay waa ka maqan halkaysi saasaa laqadara sida horo maxaa la yidhi yani waxaa laqadaraa saydadii oo aakar rubaaci rubaacida ka afas eh ka u dambeysa lagu qadara saddexda oo kale saddexda kalene waxaa laleeyaha lamada raka lamada ragcadood idhameeno ah, lamada ragkac oo horeeyeen roodu bilaa oo horeysay wax kama waxay ka maqan tahay almidaa ka maqan oh. saddexaadne waxaa laleeyahay iidan kan oo saddexaad ragcada saddexaadne waxaa ka maqan a leeyahay mid aa ka maqan iidan marka maxaa nabad galay ka saddexaad midaa ka maqnaa saddexdii ragcadoodne lamada rakac ta uhoreysa idan mid a kamaha mao maxaa noqotay marka maxaa nawad heshay haamiyada waana lamaad saddexda aa labanka bes a galamaad yani oo kaleeto oo ka dambayso waana nabad heshay iyo saalima ruuxa marka waxaa le sajdada sajdado oo iyo saddexna yani kan kalay ka dhaqan tahay macnaha lamarasa aa ah laga tagay oo waxaa laga tagay oheera mutawaaliyateyni lamarasa oheera mutawaaliyateyni lamarasa oo isku xigin sujuudadoodii aa laga tagay lamarasa isku xigin sujuudadoodii aa laga tagay oheera mutawaaliyateyni sujuudkooda laga lamarasa isku xigin juzkooda lamarsan hal shayto aa waajibaysaa majuba markaa waxaa jiraa sajatuna waajibayha sajatu sujuud iyo oo bacdigeedi haddana waxaa waajiba rakcataan ama rakcaood aa waajibaysaa oo amase calima waxaas ogaaday tarka hamsin tarka hamsin waxaas ogaaday shan sujuudood inaad karto fayajibu waxaa waajibaa salaatin saddex ragcadood waajibaayaan dib waxaad waajibaa salaata rakacaatin saddex ragcadood shan sujuud afkasoortabo shanta sujuud baa rabaa takdiirloo hela suurayaalkan kaykimaaya kula soo bixaa shan sujuudood baa afkatay waxaad maanta intaa dhan salaada isku saayo halmaama sujuud waa afkatagi afogaay shan sujuud shan sujuud in afka sujuudna is ogaaday lakas ogaaday maxaa kuwaajibaa saddex ragcadood oo gooni asuli maalamaha soo degsi markuu dista waxaa kuwaajibaa halmaankii hadis ogaago sidii sujuuda meehii ku jiraan mehi mehi soo dhaafi maxaliyaalkii saxootayna ma yaqaan saddex miyaa ka afraad miyaa ka shanaad miyaa ma kala ogaad in koowaad miyaa ma yaqaan saddex ragcadood waa kuwaajibay shanta iyo lixda bi hota aan sii wahayn oo amase waxaas ogaata ogaaday فitin o amatee hali maxaad ogaaday dadkosaka fitin laxsigiido kategidoodi aad ogaaday ayib waxaa kuwaajibaa waxaa kuwaajibaa alaaa rakacaatin sidii laka saddex rakcadood a kuwaajibaan lix rakcadood lix sujuudood inaa salaadiisoo dugti aska soo tagi as ogaada meelaha u soo tagina ma yaqaan meelaha u tagina ma yaqaan asadexaadina afraadniya kalamaadniya hakamaadniya makala oga asa afraadniya makala oga intaada koomiya lama mi saddex mi afar mi naas bisaga ma yaqaan laakin waxaad ogaanay saddex laxka inay ka maqan yihiin soo iyo soo aad ogyahay markaan hadda misaalkan oo hadda amsalooha inoo inta aan u adkaay tan oo sabku sis sabku hamsin sabku arbacin marka hamsin marka sittin waa ufudud miaalka uu fudud waayo u sahlan sida uu sahlan maxaa yeelay waxaa laleeyaha qadarka la qadaraayo afka taqdiir waaye ka hoose uu adag ala qadaraa waxaa laleeyaha waxaa laga soo dhaafay